بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج xajkii buu ku saabsan yahay fi luqati اlqasd luqada waxaa lagu yihahdaa alqasdu xajajtu ilaa kada ee qasadtu ilayhi waan u qasday alqasdu ilaa mucadamna way dhahaan wax weyn oo mucadamoo la weynayo loo qasto waa xagga luqada sharcan qasdu lkacbati liadaa'i almanaasiki in xagga kacbada loo qasto acmaasha manaasigta ee xajkaasi loo guto darteed <clears throat> xajku wuxuu ka mid yahay arkaanta shanta islaamka uu leeyahay waana ruqnigii u dambeeyey waxaana loogu taakhiiriyey oo loogu dambeysiiyey sheegitaanka xadiidkii cabdullahi bin cumar buniya alislaamu calaa khams ayuu u dambeeyaa xajulbeyt beytka oo la xajiyo man istadaaca ilayhi sabiilan qofkii kari kara xagga wujuubka iyaduna waa u dambeeyeyoo sanadkii sagaalaad ee hijrada la waajib yeelay oo faradiyada xajku wuxuu ahaa sanadkii sagaalaad ee hijrada nabiga alayh salaam qowlkaas aad mooda inuu xoog badan yahay qaar culimada kamid ah waxay dhahaan sanadkii lixaad markuu nabiga kasoo gadoomay xudaybiya oo ay soo degtay wa atimu alxaja waalcumrata lilah aayaddaas fi suurati albaqara ayay waajibkiisa u ahaabay qaadaan qaarkood laakiin waxaa xoog badan in sanadkii sagaalaad uu nabigu alayh salaam abubakar diray inuu xujayada hogaamiyo <clears throat> nabigana uu oga haray sabab darteed sabab markaa jirtay oo dadkii oo soo islaamayay oo nabigu qaabilayey maka oon weli la nadiifinin oo gaalada iyagoo qaawan iyo iyagoo caadaadkoodii xumaa wata ay imaanayeen in laga zuuliyo cahdigii iyo ballantii loo qaaday oo la raba inay dhammaystaan kadib sanad dambena dadku ay ka warwar helaan nabiga alay slam inuu xajinayo o laisku diyaariyo arrimaha noocaasuu nabigu u dahay alayhi salaatu wasalaam waana meesha loo daliishado xajka inuu yahay inuu yahay taraakhi ee uunan ahayn fawri waajibnimadiisu inuu taraakhi yahay oo markaa uu aada hesho arrimihiiba inaad markaaba xajiso ayna waajib ahayn ee aad dib u yar dhigaan karto inkasta oo sida saxda ay tahay haddii aad waxhesho ama awooddiiba ilaahay ku siiyo intayna cillo kale kugu soo dhicin inaad xajkii markaaba aad bilowda ay tahay laakiin masalada dhankaa markaan ka hadlayno culimada halkaa waxyaa u deliishadaan bay kamid tahay wujuubka xajka inuu yahay taraakhi oo degdeg ahayn degdeg ahayn ay daliishadaan marka xajka wujuubkiisa wuxuu ahaa qowluhu tacaala walilahi calى الnaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila aayaddaasa fardiyat lxaj oo sanadkaas soo degtay ayaa xajka lagu fard yeelay ama waatimu alxaja walcumrata lilah ayagu waxay ka hadlaysaa fardiyat litmaam oo ay kala tahay ibtidaha iyo itmaamka markaad xajka guda gashaan ama cumrada aada guda gashaan taam yeela sida salaada iyo soo mxuu ahaa soomka iyo sunnada ah in shalay soo maray qofka intuu guda galo iskaga bixi karaa oo amiiru linafsihi weeye isagoo soon sunnaha eh, ku jiro sooman ama salaad sunnaha waa iskaga bixi karaa meeshaas aan ihi xajkiiya cumrada kuma jirto xajka isagoo hadda ka hor xajisay haddaad labeyk allahuma xajan tiraadood guda gasho yajibu caleyka itmaamu inaad dhamaystirtaa waajib kugu ah cumraduna waa sidoo kale liqowlihi tacaala waatimu lxaja walcumrata lilah marka itmaamkii ka hadlaysa aayaddu ee ibtida kama hadlayso ibtidaha wuxuu ku imaaday oo ka bilowday walilaahi cala nnaasi xiju lbeyt aayaddaas marka xajku waa waajib qur-aanka iyo sunadaba waajib ku yahay bunya alislaam calaa khams xadidkaasna waa uso daliil qofkii diidaa markaa jaxdiyaa oo inkiraa waa ku gaaloobaya ijmaacan alxaju xajku walcumratu iyo cumradu fardaani laba farad wey labadaba farad weeyaan sidaa uu musanif ku tagay waa xoog badan qaarbaale cumradu waa sunna laakiin inay labadaba farad yihiin ayaa tusayaan aayaddaas qolada le waa loo deliishanaya xajka waatimu alxaja walcumra waa isku cadfay xugun baa marka la siiyey atimu iyo xadiidkii nabiga sala allah alay slam baa u imaaday markaasu wuxuu yihi hooyaday xaj baa lagu lahaa maaba xaj baa lagu lahaa markaasu xuja can abika wtamir xuja can abika wactamir aabbaha ka xaji oo ka cumrayso alimaam axmed bin xambal wuxuu leeyahay asaxu maa samictu min fardiyati alcumra cumradu inay farad tahay waxaan maqlo xadiiska ugu asaxsan wey cumrada inay tahay farad xadiiska aan maqlo xadiiska ugu asaxsan weeyaan xuja can abiika wactamir amarkaasna wujuub buu keenaya saarifna lama hayo marka labadaba inay waajib yihiin walaa yajibaani fi lcumri ilaa marata waaxida cumriga qofka intu uu nool yahay ku waajibi mayso ilaa maratan waaxida hal mar mooyeene isagoo ehlu takliif ah isagoo ehlu takliifa ah haddii uu mar xajiyo ama cumraysto wax butlaan iyo fasaad oo xajka kaga dhacayna aysan jirin halkaas mar ku filan isagoo ehlu takliif waxaan leenahay waxaan ujeednaa mar baa laga yaaba qofka inuu xajiyo isagoo ehlu takliif ahayn isagoo sakiira oo yar isaga oo majnuuna ama dadka xajka marka laga hadlayo shuruuddiisa waxaa kamid a ah xoriya cabdi isagoo addoona markaasi xajki xajatul kama dhacayso lakin isaga oo shuruudi laga helay oo litakliif hadduu hal mar xajiyo fi lcumri waa ku filanta waaxida wixii kale waa suna ilaa an yanduraa ilaa an yundaraa in nadrada mooyeene oo xajkii cumradii lagu nadro qofka hadduu dhaho lilahi calaya na inaan xajiya igu sharaba cumro inaan cumraystaa sharaba aan ku nadray marka waxaa weeyaan waa gaar wey oo masle gaar waajibkii ilahay ku saaray miyahay mid adiga isa saartay wey inaad marka oofisana waajibay kugu tahay yufuna fi nadri iyo waliyufu nuduurahum iyo arrimahaasa markaa yaa waajibka ka keenay wa inamaa yalzamaani xajkiiba cumradu way laazimaan oo way waajibaan musliman bay ku waajibaan qof muslim ah baaliqan qaan gaaray caaqilan caqli leh xoran xor oon addoon ahayn mustadiican awood oo kala shuruudii marka shuruudu fardiyat alxaji wey shuruudda xajka waajibnimadiisa loo shardiyo ayaa kuwa kamida muslim gaal gaal asagul maarata lagula khidaami laysa ahlu lkhitaabi fi dunya wa huwa ahlu lciqaabi fi laakhira waa lagu ciqaabi aakhira mooyeene adduunka lagula khidaami maayo gaalka warxaajka aad la dhihi maayo baariqii sabigii yaraa ayaa soo galaya aan qaangaarin waajibka ma aha caaqilkii majnuunkii ba asagana marfuucu qalam waxba lagu lahayn waa xorkii addoonkii ay soo galaayo hadduu xajiyo addoonka asagoo addoon ah walow biidni sayidi ba allah ka dhige xajatu lislaam kama dhicin xajkii waa ka asaxay lakiin mar alla marku uu xuruubo waa inuu xajiyo haba jirto khilaaf maslada waa ka jirtaa mustadiican isaguna waa inuu yahay laakiin qof aan awood weyn lahayn oon tabar lahayn hadduu iska lifo <clears throat> deyn baa qaata hadduu rabee tabartiisa iyo taagtiisa wax ka badan uu dee isku kalifo isagoon socon karin iska gurguurto hadduu rabo wuxuuna si un ku tago xajkii waa ka dhacaya xajatulislaamki waajibkan waa ka dhacaya taa waa khilaafsan tahay sabigii iyo cabdigii iyo waa khilaafsan tahay tabar muunan lahayn mustadiic muunan ahayn dadkii maaratay ah, waxbaba lagu lahayn bu iska ahaa laakiin waa iskalifay hadduuba iskalifay sida kalena muslim baaliq ahoo caaqil ahoo u iyo xor ah xajki waa ka dhacaya wayasixu waxaa asaxaya xaju lcabdi adoonka <clears throat> xajkiisa waa asixi hadduu xajiyo oo xajkii u guto xajki waa ka asaxaya sida ilmihii sabigaah qaangaa ee mxu aha mumayiskaah ee caqliga lahaa oo kale wey waa ka asixi laakiin xajkii waajibkaha kama dhacaayo markuu xoroobo waa inuu haddana xajiyo wagayri lmustaiici qofkii ayrmustaiic ahaa wayasixu baasi ku xidhan tahay wayasixu waa xajkii hayrilmustaiic qofkii aan karin ah, ma karo xagga tabarta badanka iyo xagga dhaqaalaha laakiin siay noqotayba waa tegey siay noqotayba waa tegey ah, waaba laga bixiyey hadii rabo dad baba qaadayba waa ka ansaxaya marka isaguna walaa yasixu ma ansaxayo min alkaafiri gaalse ka ansixi mahayo walaa min gayri lmumayizi midka mumayizka ahee ilmaha yareen weli aan qaan gaarin hayr lmumayiz weli ma qaangaarin mana caqlina ma yeelaninoo waxba kala sooci karo asaguna xaj kama asaxayo istiqlaalan inuu isaga la keli noqdo inuu isaga la keli noqdo ka asixi maayo gaalkasaa xagga u tur waxaa ku yimid ilmihii yaraa ilmahaas ma muyiz mase hayrulmayis waa hayrulmayis hayrulmayis waa waba kala garanayo lix jir shan jir afar jir wey waxba kala ogaya male ka isaguna istiqlaalan buuna oga asixaynin inuu yihahdo anaa iska xajinaayo o dadka iska raacaya waxay sameyn baan samayni ka asixi laakiin weligiisii iyo ehelkiisi hadday wadaan oy waxna u sameeyaan waxna ay ku tawjiihiyaan waxyaalana ka reereebaan markaas de waa ka asaxayaa laakiin xajkii waajibkaha kama dhacaya sar markuu qaangaaro waa lagu leeyahay aabbahay baano yar la xajisiiye mooyada xajisiisay ka asix mayso walaa min hayri lmumayiz midkii aan mumayiska ahayn eena wax kala soocayna yaraa caruurtaha ka asixi maayo istiqlaalan buu naga asixayn keligii inuu la imaado fa in axramase hadduu xarmado asaniyu ilmihii yaraa almumayizi almumayizi wax kala soocayey wax kala soocayey waxbuu garanayaa biidni lweliyi weligiisa idankiisuuna ku xarmaday waliba xarmaa la yihi miiqaaski waa la marayaae eh, xaj ama cumro waxay ku dhawaaqayaan waalidka ku dhawaaq xaj cumro ku dhawaaq waalid isku dar ah, biidni lweliyi weligii baa u idmay aabihii hooyadii ehelkiisi aw mase axrama lweliyu weligii baa wuxuu ka xarmaday can ilmajnuuni kii waala dadka iska socday ayuu ka niyoodo ka xarmaday aw iطifli ladii ama ilmihii buu ka xarmaday alladii ilmihii laa yumayizu aan kala soocaynin ifliga aan tamyiizba gaarinba ayuu ka niyooday aabbiba ka niyooma hooyadii jaaza way banaanta aw ifli ladii ladi maaa qor ma qoro <clears throat> marka waxuu kala qaadaya ifligii mumayiska ah isaga idna weli baa laleeya xarmaa laleeya waa loo laqin laakiin midka yare waxbaba garayn laba jirka saddex jirka ka laa yumayiz weyaan oo waxaa ka niyoon kara weligii baa ka niyoon kara majnuunkii oo kale ilmihii yaraa oo kale weligaa ka niyoon kara weligaa ka niyoona jaaza waa banaanta lweliyu weligii marka wuxuu ku kalifaya ilmihii yaraa maa yaqdiru caleyh wuxuu karo <clears throat> wuxuu kari karo ilan axkaam baa la gelaya waxna waa laga reebaya waxna waa la samaynaya xajki wixii marka uu kari kara kalifi waaa samn waxaa sameey buu leeyahy waxaa kamida ah qabayskii fa waa u qabaynayaa qabaysuu leeyahay waa loo qabayni wayujariduhu waa ka dhartiraya canilmakhiiti dharkii tallaa dharka tolan ee raggaan loo ogolayn khamiis hadduu yahay sarwaal hadduu yahay koofiyad hadday tahay wixii jidhka loogu talagalay oo mukhiida waa ka dhartiraya wayulbisu wuxuu u marashiraya u xiraya thiyaaba alixraami dharkii ixraamka ah, labadii go iyo waxba ku duubaya ku xiraya wayujanibuhu wuxuu ka fogeynayaa almaxduura waxyaalihii mamnuuc ahaa ee mamnuucaat xajke xajka laga xarimay maxduuraat ixraam baa layihahdaa ka diibi buu kaaga mihaaliyey sida diibkii oo kale diibkii iyo barafuunkii iyo udgonaay zacfaraankii iyo waraskii nabiga sheegay alayh salaam waxaas maxduuraadka eh madaxa oo la daday iyo timahoo la xiray iyo xijaab la jaray iyo maxduuraat ixraam in ugaadha loo bambaxay iyo waxaas o dhan ba u ka reebaya sida dadkii qofkii xaajiga weynaa oo kale ayaa lagu maamuli ilmihi yaraa wayuxdiruhu wuxuu xaadirin oo ka qeybgelin almashaahida goobaha goobaha xajka ee la xaadiro hadday noqoto mina hadday noqoto carafa hadday noqoto musdalifa mashaahidaas laga qeyb galana waa xaadirino waa inuu joogo ilmaha waa yaryahay hotelka looga taga la maayo goobihii baa la geenaya wayafcalu canhu wuxuu ka samayni maa laa yumkinu minhu waxaan u suuroobaynin wuxuuna la imaan karinoo waxbaba ka garanayninna waa loo samayn kan exraama xarmashadii baa kamida ilmahan yarka isabiga waxba niyo malehe waa loo niyeeni wa ragcatayi dawaaf labada ragcadood dawaafka hadduu la tukanba karin waa loo tukanaya oo salaad la tukanayo weeyaan oo camalka xajkay raacsan tahay meelaha ay banaan tahay bay kamid tahay anniyaabatu can isalaad in salaad laiska tukado in salaad laiska tukado meelaha banaan bay kamid tahay ilmihi yaraa ragcatayi dawaaf baa loo tukan waramyi liljimaar tuurashada dhagaxyaha la tuuranayo jabratu caqabada wasta iyo dunya iyo muxuu aha marka la tuurada ilmaha yar waxba tuuran karee meelaha zaxmada ah waa laga ilaalini dhagax uuna tuuran karo la tuuraya waa lasoo tuuri marka wuxuu kari karana waa waa lagu wadi wixii maxduuraad waa laga reebi wuxuuna awood u lahayna waa loo samaynaya saasaa lagu wadi xaaji buu marka noqonaya laakiin markuu qaan gaaro xajat lislaam waa lagu leeyahay waa inuu xajiyo wlmustaiicu ithnaani qofka xajka gudanaya laba u qaybsamaa mustaiic ayaa horta isagoo kaan karayni xagga uga tuur laakiin midka karaya ithnaani ay sinfaani laba sinfi wey laba nooc weyaa loo jeeda ithnaanidan waa laba nooc ayaa labadan waxaa la dhihi mustadiic kow midka koobaad mustaiicun binafsihi mid naftiisa awood u leh mustadiicu waa karaa binafsihi buu ku karaa isagaa socdan kara oo camalka gudan kara wa mustaiicun bigayrihi mid kara laakiin keyrkiibuu ku karaa keyrkiibuu ama wax u dhiibanoo dhi iga soo xaji ama mayahe waaba caruurtiisa oo kale way adeecayaano way ka xajinayaan mustadicun bikayrihi wey inaad xajiso waad kartaa adaab awood u leh waad kartaayoo si kale ku maarayn kartaa in dad xajiyaad tiraahdo in mayahe ilmahaada ay ka xajiyaan inaad ujrada aad ijaarataba qofka tiraahdo lacagta wataas iga xaji mustadiic baa saga waa karaa qofka asaga laakiin mustadiicun bikayrihi baa la dhihi mustadiicun bikayrihi ama alawalu midkii koobaad oo ah mustadiicun binafsihi qofka naftiisaba kari kara huwa midka asaga an yakuuna waa inuu yahay saxiixan mid caafimaadsan horta waajidan helaaya lizaadi sahay heli kara walilmaai biyana haysta bithamani milihiina ku heli kara biyuu gadan karaa oo uu heli karaa wuxuuna ku gadan karaa bithamani milihi biyahaasi wixii lagu gadayay qiimihii marka ay joogeen ayuu ku heli karaa haddii laakiin biyihii qiimihii dadka ay ku gadanayeen ka badan isaga hoosta laga soo geliyo la yihahdo biyahaas qaybtaasay noqdeen waxajka waa ka dhacaya marka walilmaayi buu awood uleeyahay mustadiic yahay bihamari milihi biyahaas oo kale hamanta iyo lacagta lagu galo oo kale ayuu awood uleeyahay oo haystaa fi lmawaadici alatii meelihii buuna ka heli biyaha jarat ilcaadatu caadadu ay ku dareertay bikownihi kownilmaayi biyuhu inay fiihaa meeshaasi ku sugan yihiin biyaha meesha lagu yaqaano caadahaan laga helo halkaas waa inuu biyihii ka heli karo ayagoo ujradooda iyo iibkooduna ay yihiin thamaru mithli ay yihiin o an ka badneen qadarkii lagu gadin jiray ee suuqay ka joogeenna lagaga gadayo meelihii loogu talagalay caadadaheedna laga helayo haddaba meelihiiba biyo laga hel biyi waa goreen la yihahdo ama cadow baa qabsaday la yihahdo ama mehe biyihii cirka isku shareeraan waxaa haysato kuba goynaayaan xajki waa ka dhacaya xajki waa ka dhacaya fi lmawaadic alati waa inuu biyaha ka helayo jarat alcaadatu caadaday ku dareertay bikoonihi biyaha meesha ahaanshahoodu mustaqira ay kusoo yihiin fiiha makaankaas wa raaxilatin gaadiidna waa inuu heli karo qofka mustadiici baa lagu tacriifinaya waa inuu gaadiid heli karo gaari haya diyaarada hata iyo hayaaba iyo muxuu ahaa raaxilo waa inuu heli karo tasluxu u suubato limithli asagoo kale dadka asagoo kale ee tabartiisa ama dhaqaalihiisa oo kale ah, waxay ku xajiyaan iyo gaadiidka ay raacaan oo kale waa inuu heli karo in kaana hadduu yahay wey marka gaadiid la shardini min makata maka almukarama hadduu u jiro calaa masaafati alqasri meel salaada looga gaabiyo hadduu u jiro raaxilo iyo gaadiid waa inuu helaa laakiin haddii ah masaafatu qasri ay ka dheer tahay oo ay makaba uu dulaalkeeda joogo gadiid baan u baahnahay ma dhahay waa inuu iska lugeeyaa wain aaaqa almashya walow aaaqa almashya hadduu habanka maarata haban karo socodka masaafatu lqasri meel salaada lagu gaabiyo ilaa sideetan kilomitr meelahaas <clears throat> hadduu qofka u jiro maka raaxilo waa inuu haysto wain aaaqa almashya socodba ha kare lugba ha ku tegi karo lugba ha ku tegi kareen hadduu kari karo xataa inuu lagu tago gaadiid baa la shardinaya gaadiid buu maaratay isagoo iska kalifaad waa masale kale waan soo maray laakiin gaadiid waa inuu haysto si xajka uu waajiba ugu noqdo wakadaa waxaa lamid ah oo xajka uu aadi duunahaa duuna raaxila raaxilo cafwan wakadaa waxaa raaxilo loo shardiyaa raaxilo waxaa loo shardiyaa inuu helo duunahaa duuna masaafat alqasr masaafat lqasri hadduu ka sokeeyo maka xaggeeda kasoo xigo masaafat lqasri in ka yar ayuu maka u jiraa iyaduna raaxilo waa inuu helaa waa goorma in lam yutiqhu hadduuna karaynin socodkii ka hora socod buu karaya masaafatulqasrina way u jirtay isagoo socod karaayo masaafatulqasri hadii u jirto socod ba karee raaxilo ayaa yaa yuu karaa ama raaxilo ma haysto dhigi karaa xajkii waa ka dhacaya laakiin hadduu masaafatulqasri kaba dhow yahay maka oga dhow yahay ha dhawaatee laakiin una socon karin ayaduna raaxila loo shardiyaa saas wey wakada waaa waxaa isagana loo shardiyaa ama xajka uu mustadiic ku noqonayaa dunaha eh, yani raaxilo laga rabaa duunahaa duuna masaafat alqasli hadduu joogo oo in lam yudiqu unan karayninna socodka wamaxmalin maxmal baa iyadana shardi ah oo ama maaratay eh, mustadiica qofka la yidhaahdo waxyaalaha uu mustadiic ku noqonayo awood uu ku yeelanayo xajka waxaa kamid ah inuu haysto maxmalin maxmal maxmalka waxaa weeyaan hawdaj waa hawdaj waa guro guro wey soo ma arkin awrti iyo marki la raro ribaadiyaha Ehm, meel waxaa la samayn jiray guraa la samayn jiray ilmaha la dhex dadka waayeelka la dhex qofka xanuunsan la dhex oo gura oo dadan agga cirka ka dadan asturan loo sameynayo halkaasa la saaxin jiray saasoo kalea wey maxmalka maqdis waa hawdaj haweenku ayagu mar walbaba waa inay helaan bay eh, ahaan jirtay waa iska yaacayaan haddee eh. maalkaasa loo samayn jiray laakiin qofka aan karaynin inuu socdo qatabka iyo kooraha inuu ku fadhiistana ay ku adag tahay maxmalkaasaa marka yaa loo samaynay Ah, wamaxmalin maxmalka asaga ah ayaa loo sameynaya maxmalku marka waxaa weeyaan eh, waa wax hoodajahaano oo gura ah laakiin waxay samayn jireen labay ka dhigi jireen ratiga dhinacana mid bay ka saarayaan dhinacana mid kale ka saarayaan marka haddii midka dhinac inti laga saaro la geliyo asagii dhinaci kale suuna u dheelinin ratiga u dheelinin waa in dhinac kale qof kale la geliyo qof kale oo aamino in loo helo oo la socdo oo isdheelitiraan marka isdheelitiraan haddii kale waa dheelinaya caynkii waa wareegaya caynkii yaa wareegaya markaa saas weeyaan haddii kale waaa alaabo culus wax kalaa la saaraya wamaxmalun iyo maxmel inshaqa calayhi hadduu dhibaayo rukuubulqatabi qatabka waa qoryaha iyo waxaa loo samayn jiray awrta ay korka laga saari jiray ee darindisaas oo kale loo hagaajiyo ay ku fadhiisan jireen korka kolaasaa laga saari korka kale yaasaa looga saaraya ratigi markaasuu deen halka dhexda kaga fadhiisan halkaas kaga fadhiisan saas u soconaya haddii marka qatabka iyo qoryahaas iyo muxuu aha kooraha asaga ay ku adkaato ay dabada xanuujinayso maxmel iyo gura in loo sameeyo wey marka gura loo samaynaya umm muxmarun baa la samaynaya inshaqa caleyhi hadduu ka dhibayo rukuubalkhatabi qoryaha aangegan ee qalafsan ee kooraha la kor saaraya ratiga haddii uu dhibayo wa shariikinna waa inuu helaa qof shariig ahoo rafiiq ahoo yucaadiluhu dheelitira ah, qof dheelitira waa inuu helaa yucaadilu qof dheelitira hogas marka dhinac laga geleezay de waxaa weye neefkii waa alaabtii o dhan baa gadoobaysa waa soo dhacaya mid kale marka dhinac kale laga saaro oo dheelitira waa in loo helaa haddii kale alaab culus waxbaa la saaraya isku balasgareen wayushtaradu waxaa la shardiyaa dalika arinkaas kulluhu dhammaantii waxaa loo shardiyaa madkuurkaan soo sheegno zaadka iyo raaxilada iyo waxaan soo sheeganay masadiica waa la shardiyaa kulluhu dhammaantiis ayaa loo shardiyaa qofka inuu heli karo sahay waa inuu heli karo gura gaadiid waa inuu heli karo mixmar waa inuu heli karo qatarka haduu ku adag yahay waxaasoo dhan ba waa la shardiyay goorma vihada markuu sii socdo waa inuu heli karo wa rujuuca soo noqod karo waa inuu heli karo ah, markuu sii socdo iyo markuu soo socdo waa inuu labadaba intaas heli karo wey hadduu laakiin socodka said iska bixin karo soo noqon kari waxbaba heli karin hadda marcibu ku baktini ah. wayushtaradu an yakuna dalika wayushtaradu waxaa loo shardiyaa an yakuuna inuu ahaado dalika madkuurkaas lasoo sheegay ee sahayda iyo gaadiidka iyo waxaasaan soo sheegnay marka lale waa inuu helo waxaa shardiya an yakuuna inuu yahay dalika faadila mid ka dheeraada can nafaqati ciyaalihi caruurtiisa nafaqadoodii waa inuu dheeraad ka yahay oo ciyaalkii biilkooda inta uu maqan yahay tobankaa beri eh, eh, ah, ah, tobankaa beri ama bishaas hadda sidii loo kala fog yahay muddada uu ku maqan yahay caruurtiisa nafaqadooda waa inay haystaan oo ishayl carruurtooda ka qaadanin ah, faadilan waa inay dheeraad ka yihiin can nafaqati ciyaali carruurtiisa nafaqadoodii biilkoodii iyo wacan kiswati mararbaxoodii dhahaaban sii socodka iyo waiyaalan soo noqodka waa inay carruurta ka maarmi karaan oo waxay kusii sugaan ama ay sii haystaan waa inay heli karaan haddiina heli karin isagaad u kabaraweysanaayo xooggiisuu maalayo xoogsatu iska ahaa maalintuu dhaqaaqaad biilkii baa go-aya qofka qofkaa marka inuu xajba uma laha caruurtiisa inu ogaado wey wa can maskanin guri waa inuu ka oga waa inuu heli karo yunaasibahu munaasab u ah. ah waxaan saayadiisa iyo waxaan u wato waa inay faadil ka tahay can maskanin guri yunaasibahu munaasab u ah guri munaasab ah ama keraya u jira ama asagaa iskale caruurtii waa inay meel bara ah oo degan yihiin waa inuu kaga tagaa munaasibhud waa qof walba qofna gurigu gaban karaa u yeelan karaa qof waa kiru heli karaa kuwa kirada baa sii kala hooseeya marka qof walba teertiis lakin guri waa in la helaa yunaasib se qadarkiisa udhigma waan khaadimin khaadimin khaadimna waa inuu heli karo yaliiqu bihi u cunama limansabin liajli mansabin mas-uuliya mansab iyo darajo u haya daradeed waa inuu khaadim qofka haduu yahay qof mansab leh oo mas-uul ah oo shaqooyinkii iyo howlihiisii aan qabsan karin danihii caamka ahaaye uu mas-uulka ka aha darteed khaadim u shaqeeyo o u khidmeey inuu haysto wey marka limansabin qofkaasaa loo shardiyaa marka wuxuu leeya wkhaadimin baa iyaga waa inuu haysto oo dheeraadka waxuu ku baxay yaliiqu bihi u cunama limansabin maxaa addoonka khaadimka maxaa keenay meesha <clears throat> limansabin baa yaa khaadim loo sinaya waa qof mas-uula oo mansab iyo xil haya wey <clears throat> ama mase xil ma hayee cajzin cajiz dartiibaa khaadim loogu shardinaya qof wax qabsan kara maaha waa qof camooraha waa qof naafaha waa qof wax qabsan karin marka qof ukhidmayn waa in la helaa wa can daynin waxaan uu ku xajinayo waa inay dheeraad ka tahay faadilataasi ku xihan tahay can daynin dayn lagu leeyahay markii uu xajkiisa u baxaayo waa inaan waxba dayna lagu lahayn oo waxaan uu ku baxayo dayntii intuu iska bixiyey ama dheeraad ay ka tahay ama wuu iskaga bixiyo uu kaga tegey daynta iga bixiyo u yirahdo wa can daynin dayn waa inay dheeraad ka tahay walow dayntaa haba ahaato muajalan mid dib dhigay zaynta xaalla iyo muajala u qaybsantaa mid muddo lahoo muddadeeda bacdalxaj baanu ku siini ay ayada saddex bilood baa ka hadhaayta xataa hadday tahay xoolaha dadka asagao oo lagu leeyahay ma xajinayo ma xajinayo war <clears throat> iska bixiyaa walow muajalan haba ahaadee laakiin idn idn saaxibu daa'in hadduu idmo <clears throat> oo yidhaahdo waxba ma arska xaji dhimale sida jihaadka o kale loo qiyaas qaato wa an yajida inuu helana waa ayadana waa laga maarmaan dariiqan wado shuruuddii bay kamid tahay wadadaasoo aaminan aamina jid aamina waa inuu haysto oo wadada uu socdo wax shufta iyo balaayo iyo dhib midna una kala kulmaynin yaamanu fiiha wadadaba uu aamin ku noqonayo calaa nafsihi naftiis wa calaa maalihi xoolihiis min sabacun dawaag ah duwaag iyo bahal iyo libaax iyo wax dadka cuna dad cun ah waa inuu ka nabadgalo wa min caduwin cadowna waa inuu ka nabadgalo bashar oo bini aadam ah walow kaana haba ahaada cadowaasi kaafiran gaal ba ahaadee oo qaar culamada kamid a ah waxay leeyihiin hadduu cadowa adig maka inii dhexeeyo ee dadka hortaagan ay gaala yihiin xadka ka baaqan maysid ka baaqan maysid waad ku shahiidaysa waa socon dagaalkana waad wadi laba camal baa meeshaas kugu kala tagaya haddii meesha lagugu hel ku dhimatana ku shahiid haddii kale saa usii jiidayso dagaalka usii wado xajka ku tag ah, cadowa waa meeshii la rabay ku soco wey qaar baa saa qaba laakiin hadda looma bixin eh, dagaal looma bixine walow kaafiranta saasuu musanif ku sheegay gaal baa ahaadee cadow oo dhan oo amase rasadiyan mid cimilgala ah rasadiyan mid cimalgala oo shuftaa qaadoox dariiqa rasadii waxaa weeya meelaha jidku istaagi markuu shanqar maqlu agga cidaha ay kasoo ordi jidku istaagi deen jidku istaagi alaabo iyo waxbaa u yaala wadooyinku wax dhagaxyo iyo wax dhiganaya markuu siigada gaariga maqlo yuu soo boodaya halka soo istaagi qorixuu ka soo boodaya rasadii baa la yihahda waa ula cimalgelaya meeshanuu fadhiya kaasna waa inuun meesha ka jirin oo sahayda ka qaato ka furto xujayda yuriidu doonaya maalan xoolo wainqalla xoolahaas uu doona haba yaraadee wax yaroo bakshiisha baa allah ka dhige kuwa ayaga ee eh, waxaana sii haddii qaad keeni weydan ku dilaynaa kuwa dhah kuwa eh, ama wax qaad ku gadano kuwa dhahoo kale dayib yuriidu maala wain qalla haba yaraadee wain lam yajid hadduunan helin ariiqa wado wado uu xajka iyo maka ku aadayo ma haysto ilaa fi lbaxri badda mooyeene doon iyo bad iyo inuu maro mooyeen bari iyo ba iyo eh, midna ma heri karo iyo hawada laazimahu waa ku laazimaysaa inuu xajiyo in halabat salaama in kaanat salaamatu hadday in halabat salaama salaamada nabadgelyadu hadday haalib tahay oo inta badan baduna ayna kacsadeen wax dhibaato ayna ahayn dooma qumano dooma qumanoo saalixoo wanaagsanoo macquulahoo tankeeda aan naga badiyaynin mid hadda lagu tahriibe ee ummadda ay ku dhammaanaysa aan ahayne munaasaba hadduu helo nabadgelyadu inay haalib tahay la ogaado waynu xajiyaa badda waa dariiq lagu la maro wa ilaa haddiunan salaamada iyo nabadgelyadu ayna qaalib ahayn falaa ma xajinayo badda xilli ay kacsan tahay dooma xumoo sakaraadoo biyaha soo galaayaan waxaasoo dhan hadday tahay naftiisa khatar gelin mahayo waa ka istaagaya wاlmarأaةu haweeneyda fi kuli fii kullin dhammaan waxaan ragga usoo sheegnay karajuli ninkay lamid tahay wixii shuruudaaan soo sheegaynay ama zaad ama raaxilo ama dayn aan lagu lahayn ama inay haddii caruurteeda wax haysato arrimahaas oo dhan ba karajuli ninkao kale wey wa taziidu waxayse la ziyaadsan tahay ziyaado u ah bian yakuuna macaha maceeda inuu yahay man dad iyo rufaqo taamanu ay aamin noqon macahu manka ay la socotay maciisa aamin ay noqonayso calaa nafsiha nafteeda aamin ay noqon waa in ayadu sida ninko kale iskama horgeyse dad rufaqaa ah oo aamin ku noqon oo nafteeda badbaadini oo ilaalini waa inay la socoto man taamanu macahu dad macooda ay aamin noqonayso calaa nafsiha nafteeda waa inay la socoto min zawji ninkeeda oo kalea ah, oo mase maxrami maxaarimteeda iyadoo aan guursan karin aabaheed iyo walaalkeed iyo ilmaheedi iyo waxaasoo dhan eedo waxay u tahay barar waxay u tahay maxaarim baa la yihahda kuwaa waa inay la socdaan oo mase niswatin haween niswati hiqaatin haween lagu kalsoon yahay koox haweenaho lagu kalsoon yahay dhexda hadday kaga jirto waxaa weeyaan iyaguna waa waa aamin bay noqonaysaa wain lam yakun maca ixdaahuna haweenka ay la socota mid kamidaba yuuna la soconin maxram maxram koox haweenaa isgoostay isaruursaday wax maxramay wataan male ayaga isdifaacay oo dadka kudhex jiro oo wixii kusoo dhexgalo oo idab daro raba de kuma soo hagaagi karo haween kooxa nin idab daro raba ma soo geli karo laba iyo ka badan hadday yihiin qof keligii uun baa dhinaca loola kici karaa loola dhici karaa walidaalika ayaa ninku labalaba haweena laba eh, eh, eh, haweena haday yihiin oo kale laba maaratay laba kama lama dhihi karo macnaha khalwo wey lama dhihi karo waa khalwo lama dhihi karo laba haween la fadhiyaa ninki waa khalwo lama dhihi karo alcagsi laakiin laba laba nin ah hal naaga hadday meel la galaan waa khalwo waa khalwo laakiin laba haween iyo ka badan hadday yihiin khalwo maaha wain lam yakun marka wuxuu wain lam yakun maca idaahuna maxramun maxramu midkood yana wadaninbe sidaa marka musanifka ku tegey raximah llah qaar baa qaba qaar baa sidaa qaba laakiin qaar baa adkeenayo maslada oo xadiista xaggeedana xoogooda uu yahay inay haweenooda ay maxram rag a ah wadato ayaa laga maarmaana maxram raga ah waa inay wadato xuja waa ka dhihi jiray idhafu xuja fandalaq indalaq bixuja maca imraatika nabiga alay slam ninkii saxaabiga ahaa yiri islaamtaydii dad de rufaqo fiican bay la socotaa saxaabadii nabiga la socotaa haweenkii saxaabiyaadka bay la socotaa wamaca dalik nabiga alay slam wuxuu yidhi indaliq faxuja maca imraatik orad islaantaada la xajibi rasuulka sala alla alay wasalam isagoo weliba camal muhim ahoo loo baahnaa oo jihaada u socda ayuu ka soo reebay marka masalada ayna fududaysta ma aha meeshuna khatartuna wa iska fara badan kartaa haweenoodu waa iska daciif khidmadoodii iyo tabarteedaba iska yar oo in wax loo qabta u baahan marka meel kastana dhibaatada iyo fitnada way jirtaa fitnadu meel kasta jirta kabada dawaafka la dhawaafaya kabada iyo fitnadu jirtaa kacbada ilahay la dhawaafaya dadka qaar ilmada ka socoto qaar baa mufsidiyiin oo dhex ordaya oo jeeb kaa goosan oo wax dhibaato samayn oo mucaakasatu nisa la imaan oo dhibaatada meel walbay taaganta meesha ugu daran maqaam ibrahim baa laisku heli marka dhibku aad bu fara badan yahi mhm. intani qofay cabaadaysa waad yaabaysaa waaa laga goostay suunka baa laga goostada ku haya dhawaaqaysa saahid oo dhan laga xaaqanaya marka bini aadamku waas qalbi adag yahay waa qalbi adagya bini aadam famataa wajada wujidat mar allaha markii la helo haadihi shuruudu shuruuddaa aan soo maray ee xajka qofka ku waajibiya oo walam yudrik walam yudriku walam yudrik uunan haleelin zamana zamana uunan haleelin zamankaasoo yumkinuhu u suuragelinayo fiihi zamankaasi alxaju xajka u suuragalayo yumkinuhu alxaju xajka u suuragali fiihi zamanka gudihiisa cala alcaadati sida caadada lam yalzamu ku laazim maayo alaabtii markuu diyaarsaday su u ordaayey waktigii baa soo galayba xilliguna kaba gaari karin xajki ayuu alaabtii wixiisa diyaar u noqotay see la yeeli lam yalzimu xaj ku laazim maayo leanna waa inuu masaafo iyo muddana waa inu haysto alaabtii waa haysta wuxuu ku diyaar muddadiiba waa inuu ka gaari karo carafa waa inuu ka gaari karo xilliguna carafada ka gaari karin ayuu iyo wax usoo diyaar garoobeen sanad danbu iska dib beerayaa walam yudrik zamana zaman hamuuna haleemi yumkinuhu fiihi xaju xajka u suuroobay cala alcaadati sida caadada lam yalzamhu ku laazimi maayo markaas wain adraka dalika zamanu zamankaa hadduu soo gaaro oo xili uu ka gaari karo wixiisa u diyaar garoobay laazimahu xajkii marka laazimay ku tahay xujeed ha raaco wayundadu waxaa la suneeya almubaadaratu bihi in xajka lagu degdego marka taraakhi buu qabaa shaafici iyo shaaficiyadu xajku inuuna cala alfawr ahayn oo taraakhi yahay laakiin waa sunna inaad iska dibdhigto adoo heli kara xajkii heli kara inaad dibdhigto ma aha maxaa yeele xilli aad xoogaada u dhammaan baa jirta xilli caafimaadkan aad weyn baa jirta xilli xoolahan iyo dhaqaalahan la weyn baa jirta waxaasoo dhan md mawdki iyo geeridiina waa kugu soo eh, degdegi karta kugu dhici karta oo eh, fujwe ku qabsan karta waxaasoo dhan marka inaad maanka ku hayso maskaxda ku hayso ayaa la rabaa oo ah ruknigaas xajka ah siaad ku gudan laheed qalbigaaga ku jiro marka yundabu lmubaadara in la degdego bihi bilxaji lagu degdego ayaa sunna ah walahu taakhiiru inuu didhigas wa iska banaan tahayoo de nabiga alay salam ba xilligii sanadk ilaa sanadkii sagaalaadsanadki tobnaad buu nabiga xajiyay aleyh isalaatu wasalaam halkaasay qaadanayaan laakin laakiin low maata hadduu dhinto qofkii dibdhigay bacda tamakuni markuu makansamay oo uu karay oo wixiisii xaj ku waajibin lahaa o dhanba diyaar ay u noqotay kadib hadduu dib usii dhigo deedna uu dhinto ah, wa qabla ficlihi intuun weli samaynin laakiin wixii xaj ku waajibin lahaa uu haysto kadib isagoo makansan kara inuu xajiyada kari kara ayuu dhintay isagoo weli xajinin maata caasiyan isagoo caasi u dhimanaya isagoo ah, caasi u dhintay an xaj awood uleh ayuu marka xajin waayey wawajaha marka waxaa waajibaya qadaa'uhu xajkaasi in laga qadeeyo min tarikati xoolihiisi xooluhu hadduu dhintay xooluhu ka tegey ayaa looga xajin qada ilin ba lagu leeyahay wixii duyuun oo maal ku tacalluqo maal lagu gudan karana xoola laga soo gara filusulmaal xoolihii saddex meel waa meel waxyaalihii deyntaa laga bixinayay ah, ah, waxaan ujeedaa eh, eh, wasiyadii bay taa ahayd wixii deynahana dee filudba looma shardiyo way deynaha laga bixiyo qabla eh, warasat almaal inaa xoolaha la dhaxlinba waxaa u horeysa deynaha iyo wasiyada iyo marka tarikadiisa xoolihii ka tagay baa laga xajisiin ah, qof baa xoolo loo dhigay kasoo xaji aabbahan isagoo xaj lahoo lo fara badan iyo geel fara badan le baa lagu kari waaya inuu xajiyo waa dhintay waa dhintay marka haddaa geeliga soo iibinaya ama lacagtii lagada boladii la iibin ah, hadda lagadi wa ama almustadiicu waxaan uqaybinay qofkii mustadiice laba sameeheen mustadiicun binafsihi mustadiicu biayrihi mustadiicu binafsihi waan soo sheegnay wa ama almustadiicu bigayrihi midkii labaad wey kii kara laakiin awood asaga mubaashir maahee waa bigayrihi buu ku karaa ah, hayrkiis ayuu kaashanayaa xasanu ligayrihi ligayrihi maana soo marin sidoo kale wey mustadiicu ligayrihina waa kan fa huwa mustadiicu bigayrihi ayrkiibay ku karabisay ayrihi fahuwa manka asaga qofkaasi tilmaantiisu man waa qofka laa yaqdiru aan karayna cala thubuuti cala raaxila inuu raaxiladii iyo gaadiidkii iyo guradii ku sugnaado maba kari karado lizamanatin aafaa ku dhacday aafa samaawiya gacmihii lugihii jirhkiisii in yar ma jiifi karo in yar kursi kuma fadhin karo markaa xanuun baa haya ama maehe camoorannimo iyo naafanima haysa lizamana aw amase min kibarin duqnimo darteed qof hadduu duquubanayona sidoo kale sabarkiisa iyo badankiisa o dhan baa daciifaya qofka noocaas oo kalea walahu maalun xoolana leh ayaa waxaa la dhahaa mustadiicun bikayrihi xooluu leeyahayse afku ka hadli karaa war in laga soo xajiyo xoolahaas qaada udhiiba qof iga soo xajiyo w u kiraysan karaa walahu maalun aw mase laa maala lahu xoola ma laha walaakin lahu wuxuu leeyahay man yutiicuhu qof adeecaya xoola male laakin caruurtiisu dhihi kara hebelo iga soo xaji ah, walaalkiibu qof adeeci ayuu haystaa walakin lahu wuxuu leeyahay man yudiicu qof adeecaya waa mustadiicun bikayrihi buu noqon ya tayda fiican qabsada tayda fiican tayda fiican ziyaada ziyaada la socota walakin lahu wuxuu leeyahay man yudiicu qof adeecaya walow ajnab walow ajnabiya ma ahaadee qofka adeecaya ama uu kiraysanayo ajnabi ahaadee fayalzamahu marka waxaa ku laazimaya an yastajira inuu ajaarto bimaali xoolihiis hadduu xoolo leeyahay qofka adeecayo ama qofkaasi ijaarkiisa ogol inuu ijaarto xoolihiisa ku ijaarto waajib ku tahay dayib aw mase yaadana haddii uuna ijaar ahayn oo muiic uu meesha joogo see la yeeli yaadana waa inuu u idmaa lilmuiici qofkii adeecayay bilxaji aan inuu ka xajiyo ah, xoolaba lagamaba rababa makaa xajiyaa buu leeya haagasoo xaji buu leya waa u idmaayaa ilan idan baa la rabaaye oo mhm. yaadana lmustadiicaye ah, ah. ah, isku mid hadi lilmudiici kii adeecaay hadda waxaan kusoo soconay mudiic somaan soo suurin laakin lahu man yudiicu somaan soo marin mise man yustadiicu baa iyahay idin kili qoreed ya man yucdiihi iyado ma jirte man yucdiihi ma jirto walaakin lahu man yudiicuhu man yudiicu waa soo maray mogtahay yudiicuda kuwa marka oo waadana lilmuiici qofkii adeecayey bilxaji canhu inuu ka xajiyo u idmo wey markaas ah. mudiica mugta waa mustadiic isagana mudiica waa mustadiic waaba karaaba laakiin qofku kasta oo mustadiic oo karaayo kaama xajinaye qof mudiic ku ah uma kaa xajin qof mudiic ku ah ku adeecayo marka waa inaad laakiin qofkaas mudiic ee ku adeeci waa inaad u idantaa inaad u idantaa wey ayib wayajuusu waxaa banaan an yaxuja canhu inuu ka xajiyo tadawucan qof inaad ka xajiso way banaan tahay xaj tadawuc ah yajuusu waxaa banaan an yaxuja inuu xajiyo qofkii mudiicaha canhu can ilmacduubi macduub baa layihahdaa mizmanna waa layihahdaa qofkaas isaga xajka kari waayey tadawucan xaj suna ah waa ka xajin karaa hadda kahor buu xajiyey mid sanu hadana kasoo xajin karaa qofkii mudiicah baa kasoo xajini wuxuu kasoo xajinayana waa qofkii macduubka ahaa macduub baa layihahdaa ama macsuub awsaarna waa layihahdaa acsaabtiisii iyo xubnihiisa shaqeynaynin qofka isagaa ah soon suna sidiisi mid waajiba looga xajin karo yaa mid sunaana looga xajin karaa aabaha hadda ka hor xajiy waad ka xajin kartaa haddana mar kale waad ka xajin kartaa ah, tadawucan buu ka xajin aydan sida sida waajib kuga xajinayo kale walaa yajuuzu ma banaana liman qof caleyhi korkiisa uu yahay fardul islaamka faradkiisii waajibkii xajka qof lagu leeyahay ya waajibka xajkii waajibka qof laguba leeyahay weli aan isaga naftiisa ka gudanin ma banaana an yaxuja inuu ka xajiyo can hayrihi keyrkiis isagoo ah, xajkii waajibkaaba aan iska gudin walaalkay baan ka xajin iyo aabbahay baan ka xajin qof intaan ka xajin iyo ma dhihi karo xadiidkii hadee fi saxiix muslim xuja can abika xuja can nafsika uma xuja can shubruma u nabi sal slm naftaada horta ka xaji qofka dee hadda leedahay shubrama ku hayso kadib ka xaji marka wain horta waajib ibda binafsika buu nabi sala allah alay slam naftaada ku bilow walaa yatanafalu bihi kana sunaysan mahayo soon sunna ah ama walaa yatanafalu bihi bilxaji soon xaj sunaa niyoon uu mahayo soon waajibkii lagu leeyahy walaa an yaxuja inuu xajiyana ma banaana nadran xaj nadar ah kii waajibkahaa ee min allahi lagaaga waajib yeelay asalkaha oo laguu leeyahay mid nadara ma xajin kartid walaa qadaa mid qadaana ma xajin kartid ah, xaj qadaa ah. ilmihii yaraa oo suurooyinka qaar ay sheegayaan ilmihii isagoo eh, eh, xaj ku jira xajki ka fasahaaday qadaa wuu qabayn karaa hadha wuu soo qabayn karaa marka wuu qabaynayo hadduu qaangaar yahay qadana waa lagu leeyahay kii waajibkaay kalena waa lagu leeyahay waajibku hormarinaya okay walaa qadaan qadana lama imaan maayo yani see ku dhici kartaa qof aan hadda ka hor xajiminba in qada qada xagee isu ka imaan karaa suuradaas ka bixinayan suuradaas ka bixinayan walaa qadaan fayaxuju wuu xajinayaa awala marka kore marka hore alfarda faradkii horta xajini wa bacdahu xajka faradka kadib alqada qadihiibu hadana la imaan qadihidii gudan in kaana caleyhi haddii qadna lagu leeyahay weeyaane suurooyin bay sheegaane nacam wa bacdahu gadaashiisana annadr nadarkii marka laga iman hadii nadar lagu rahdo xajini in kaana haddii nadarka uu jiro wa bacdahu nadar gadaashiisana annaflu sunadiiba la imaani aw iniyaabatu markaasu dee dad kale ka xajin karaa niyaabada waa qof kale inuu ka xajiyo markaas saasay imaanaysa horta naftaada ka xaji kii waajibkaha haddaad qadlo lagu lahaan qadlii ku xiji haddii nadar aad nadarto ahaan nadar ku xiji haddii kale oo markaa intaada jir markaasa sumaysan kartaa sunna la imaan kartaa markaas haddeen ama aan niyaabo iyo qof baan ka xajinayo aad kartaa aw niyaaba fa in nawaa hayra hada tartiib ama fain gayara hada tartiib labada waad kartaa haddii tartiibkaa uu bedelo oo fanawa taawuca sunnu iska niyooday xaj waajiba lagu leeyahay aw inadra mid uu ku nadray oo ku shardiyey buu iska niyooday maalanba mihaalaan walxaal caleyh korkiisa fardun fardulislaami fardulislaam xajatulislaam waa la dhahaa xajka waajibkaa ah, fadlulislaam ama xajislam la dhaha asagoo lagu leeyahay buu soon xaj nadarihiyo xaj sunniya iska niyooday laqad niyatuhu niyadiisa laaqi weeyaan waa la xuraya waa lagwi waa la tuuri niyadaas wa waqaca wuxuu dhacaya xajkaasna can xajat alislaam xajkii islaamka waajibkaabuu ah isku bedelaya ah, taxawulu niya niyadii baa iswareejinaysa xajaatulislaam buu kusoo fariisani kii sunnadaa iyo kii nadarkaa iyo kii qadaaha iyo qof baan ka xajinaya wax o dhan ba waa isbedelaysaa waqis calayhi saa ku qiyaaso qis caleyhi wuxuu ka wadaa haddaad niyoota nadarna waa saas haddaad qallo niyootana waa sida haddaad niyaabo niyooto qof kalead ka xajisana waa sidaas oo laqad niyatu wawaqaca can xajat اlislam baa ku taala niyadiisana laaqi noqon xajatislam bayna dhacaysaa wayajuuzu waxaa banaana alixraamu halkan wuxuu ka gelayaa anwaacu nusuq waa la yihahda anwaac annusuq xajka marka qofka uu xajinayo saddex nooc buu qaybsamaan sida badan laakiin musanifka afar buuba ka dhigayba afar buuba ka dhigay oo mid cusub buu ku daray wayajuusu waxaa banaan afartiiba kuu sheegi rabaa wayajuusu waxaa banaan alixraam inuu qofka niyoodo xarmado ixraam waxaa la yihahdaa dukuul niyat nusuk dukhuul niyat nusuk niyada xajka ama cumrada ee la gelaya ixraam la yihahdaa wayajuusu lixraamu xarmashaan yaa banaan ifraadan uu xarmado xaj keligiis wa cumro la hormariyey wa qiraaran xaj lahor xaji cumro laisku daray wa ilaaqan iyo mid laiska ilaaqayba ki afraad wey soo maarti ifraadan waa ko tamatucana waa laba qiraarana waa isku darki waa saddex ilaaqana waa afar afar bu ka dhigay ilaaq wuxuu ka wadaa wuxuu iska yiri niyatu nusuk bu iska niyooday a nusuk camalka nusugaama niyooday bu kuleeyahy iska niyooday maxaa niyooday maxaad nisa cumra maya waa iska xiranta afartaas mid walbaba waa ku keeni doonaa musanifka raximah llahu tacaala asaga ku fasiri doona oo ku caddayn doona wuxuu yihi wa afdalu dalik afartaasi waxaa ugu fadli badan alifraadu shaaficiyada wakaas ifraadkaa u fadli badan oo inaad xaj keligii aad niyooto kadib hadaad rabto cumradii gadaal kala imow alifraad maxaa yeele axaadiistu sida inteeda badan bay leeyihiin ifraadkaasu ku socdaa ifraadka u badan yahay xadiista ka hadlaysa nabiga mufrad bu waa soo aroortay inkastoo laga xoog badan yahay oo isku hayaan culamadu xadiis badan bay wada nabiga muxuu ahaa ma mufrad bu ahaa ma qaarin bu ahaa ma tamatuc bu ahaa intaba way isku hayaan marka mufridkaa fadli badan likahrati axaadiis alwaaridati fiihi axadiis kuso aroorta fara badan labo wliأnahu laa yaxtaaju ilaa jabrin qiraanka iyo tamatuca dhiig baa lagu kabaa dhiiggaa iyo neefkaa la gowracayana waxaa weye min calaamaati naqsi naqsi baa dhacay nusqaan baad la timid markaasaa deen waxaad ku kabaysaa neef la gowracay iyo toban beri oo la soomay iyo kan asaga waaba buuxaba ifraadka waxuu kaaga baahanya male qofka hadduu mufrad yahay gowrac lagama rabo hadiye lagama rabo wax laga rabo gowrac ma jirto soomna lagama rabo taas waxay tusaysaa inuu ifraadku fadli badan yahay ifraadku fadli badan yahay ayay tusi cilooyinkaasi ka hadlaan uma tamatucu tamatuc baa ku xiga tamatucaa fadli badanna waa la yiri nabigaa tamaniye alayh isalaatu wasalam xajat lwadaac waa kii yiri haddaan hadiyada wadin anigu waan tamatuci lahaa cumran ku tamatuci lahaa kadib aan xajin lahaa waa kii ilahay nabiga alay slam wastaqbaltu biamri wastadbartu waa kii lahaa marka nabigu wuxuu tamaniye oo majeertay baa fiican qolada kolena tamatuca fadlilaadana saasay leeyihin uma alqiraanu qiraan baa ku xiga oo saddexaad ah qaar waxay qabaan maga qiraankaa horeeya lficlihi sal la alي waslam nabigu ficilkiisi nabigu qaarin buu ahaa xaji cumro isku daray hadyana way wati uma lilaaqu ilaaqa ku xiga ilaaqana waxaa waa inuu nusugii iyo niyadii uu iska niyeeyo bas waxay tahay tacyiinkii uu cayinayaa xaj iyo cumro iyo tamatuc iyo waxba una sheegin afartaas sidaasay horta u yihiin ijmaale tafsiilkii buu kuu galaya wuxuu leey falifraadu ifraad waxaa la yidhaahdaa an yaxuja inuu xajiyo qofku awalan marka hore min miiqaati baladihi wadankiisa markuu ka imaado miiqaadka loo asteeyey ee uu marayo waa in horta ka niyoodo mawaaqiid baa jirta ilaa afar ilaa shan lagu daro markii baata cirq lagu daro shan la gaarsiiyo mawaaqiiddaasi dad baa degan miiqaad bay u tahay dadka kor ka imaanaya soo marayana miiqaad bay u tahay huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina miman araada alxaja walcumra waa kii nabigi sala allah aleh wasalam xadiid ibna cumar ibna cabaas iyo ay soo wariyeen mawaaqiidda ka sheekeynaya marka waa inuu miiqaadki beledkiisi waa inu horta kasoo niyoodo waxaa lagu baraya ifraad waxa layihahdo w marka waa soo waa imaaday uma kadib xajkii buu gutay markuu xajkii guto dhamaystiray xajkiisaas waxaa lagu magacaaba ifraad baa lagu magacaaba uma kadib yakhruju waa baxaya ila alxilli xilligu u bixi oo xaramka markii laga baxo xuduud buu xaramku leeyahay makee dad ka baxda xilli la yidhaahdaa xilligaas oo ugaadha xalaal ku aho geedaheeda xalaal ku aho dadka maaragtay qisaasaya la geeyaao marka xili baa layihahdaa inta maxaram weyaan lama galay wey waman dakhalahu kaana aaminan wey shimbirtii baa iska dhex ordaysa oon kaaba dhaqaaqayn marka markuu xajkiisi boogo qofkii xajkilee soo niyooday yakhruju haddana waa bixi ila lxili buu u bixi tanciim iyo meelahaasu tegi fa yuxrimu minhu markaasuu xiliga kasoo xarmanaya bilcumrati cumradii buu soo xarmani cumra soo xarman qofka waxaa la dhahaa mufrid baa la yihahdaa haddiinu cumraba soo xarmanin xaj keligii kusoo galmadana ayadana sidoo kale mufrad wey waa mufrad watamatucu tamatucu imow waxaa la yihahdaa yactamira inuu cumraysta awalan marka hore min miiqaati beladihi beledkiisii miiqaadkiisii markuu maraayo lama ogolo mujaawazat miiqaat lama ogolo dhiig baa waajibi beledkiisi markuu yalam la maraayo ama dilxulayfa ama juxfa ama qarnu manaazil cirqi meelaha markuu maraayo meelahaasu kasii niyoonaya isagoo niyadaasi cumrada watuu xaramka geli maka geli awalan an yactamira inuu cumraysto awalan min miiqaati beladihi fii ashhuri xaji waa shardi bilihii xajka waa inay cumrada dhacdo laakiin bilihii xajka hadday ka korayso oo hadda bilahan oo kale ay tahay cumradii la cumraysto xajka xiriir lama laha xaj xiriir lama leh laakiin midda tamatuc la dhihi oo xajka calaqa laleh waa in fii ashhur lxaji bilihii xajka ee saddexdaha waa inay dhacaan shawaal iyo dilqacda iyo dilxija waa inuu cumraysto uma markuu cumraysto oo xalaalooba kadib yaxuja u xajiyo min caamihi sanadkiisaasi min makata maka ka xajiyo isla sanadkaa isagoo maka ka bixin waa inuu maka ka xajiyo sida reer maka oo kale qofka waa la mutamatic baa layihahdaa waa inuu markaas noqonin hadduu noqdo oo wadankiisa ku noqdo ama miiqaadkii uu aado ka baxo markaas camalkii waa isbedelaya marka waa inuu maka ka oo ka xarmado wayundabu waxaa la suneeyaa an yuxrima almutamaticu qofkan cumrada intuu la imaado bilaha xajka xajka haddana markuu imaado xajinaya maka ka xajinaya mutamatic layihahdaaye <clears throat> waxaa sunaa an yuxrima inuu xarmado almutamaticu in kaana hadduu yahay mutamaticii cumrada bogay xaj baa sugaaya xajka marka uu la gaadho xilligiisa inuu niyoodo oo xarmadaa sunaa goorma in kaana waajidan hadduu helayo lilhadyi hadiy hadduu helayo bilxaji xajkaasi niyadiisa waa inuu niyoodaa wanaagsan an yuxrima bilxaji baa isku cadfanta iyo ku tacaluqdaa wayundabu waxaa la suneeya an yuxrima inuu xarmado bilxaji xajka inuu xarmado almutamaticu baa xarmanaya in kaana mutamatica haduu waajida mid heli lilhadyi hadyi helaayo bilxaji xajka inuu xarmadaa sunaa goorma thamina dilxija bisha dilxija la yidhahdo sideed markay tahay thamina dilxija dilxija sideedeeda markay tahay ayuu qofka asaga hadiya maaratay hadiya waa lawada yan gawr wuxuu gawracay wuxuu gawracay ila mutamatic buu noqday qofkii mutamatica faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi gawrac baa laga rabaa <clears throat> hadduuba gawrac helaayo gawrac hadduuba helaayo wuu iska dib dhiganayaa niyatulxaj niyada xajka wuu dib dhigan feri cumru ku imaaday soomaa miiqaadki wuxuu kaga imaaday cumru kaga imaaday hadduu miiqaadka cumro kaga imaaday cumrada waad ogtahay dawaaf kacbada iyo sacyiga bayna safa walmarwa iyo timihii la gaabsada saddexdaa basay leedahay waad xalaalooday sooma haddaad xalaalooday ma karka joogi maxaad sugaysaa xaj baad sugaysaa xaj goormaa loo baxaa mina la aadaa ya maalintii sideed ay tahay bisha dilxija qofkan markaa cumrada dhamaystay xajna sugaaya hadduuba una soon iyo wax kale oo inuu soo la imaado ayna meesha oolin wuxuu xajkiisii u dibdhigani ilaa maalinta sideedda ah ayuu udibdhigan si iskaga joogo markii maalinta sideedda beri mina loo bixi la yidhaahdo subaxdaydaas ayuu iska niyoonaya ayuu iska niyoon maxaa yeelay <clears throat> ma soomayo ma soomayo oo maalinta lixaad iyo maalinta toddobaad iyo sideedaad iyo soonkii baa lagu leeyahay lama dhahayo xoolow haysta u gowra oo soona ma baahna saasuu ku leeyahy thaamina dilxija ayuu u dibdhigan wailaa wailaa waxay sitna ka tahay in lam yajid ilhadya qofkii waa mutamatic mutamaticana waxaa lagu leeyahay inuu gowraco xoolaha hadii kalena toban beri sooma saddex beri qabla alxaj uu saddex beri sooma marka qofka asaga wa ilaa hadduu hadiye heli karin fasaadisahu dilxijo maalinta lixda ay tahay buu niyoonayaa xajka min makata makuna ka niyoon min baabi daarihi buu ka niyoon guriguu jooga asaga degan yahay hotoolkiisa irirkiisu kaga dhawaaqi fayati masjida buu tagaya muxrim asagoo muxrima kalmakiisii reer maka oo kale kii makiyah oo kale maxaa maalinta lixaad uu niyoonayaa maalinta lixaad wuxuu u niyooni soom ba hadda lagu leeyahy wuu soomi soonkan waxaa la rabaa xajkii intaanan loo dhaqaaqin ka hor inuu niyoodo isagoo xajka ku jira marka maalinta lixaad buu niyoon waa soomi maalinta toddobaadna waa soomi sideedaad sideedaadkaas yoma tarwiyana waa soomaya qabla carafa la rabaa lele saddexdaa beri qabla carafa waayo dhacda carafa haddii la gaaro lama soomaayo ciiddii baa ku xigta lama soomaayo ayaamu tashriiqba ayaamu akli wa shurba lama soomaayo kadibna toddobada kaaba bilaabanoo waa ciddii baa loo sii socdaa ida rajactuma bilaaban todobadi kale sabcatu ida rajactu itna cashara saasa bilaaban marka saddexdii beri waxaa la rabaa marka inay qabla xaj noqoto xageed kula hagaaji marka lixaad baad afta xajkii baad niyoomi waadna soomaysaa toddobaadkii baad haddana xaj yaa soomaysa sideedaadkii baad soomi sagaalaadki waxay ku timid adoo saddexdii beri ee mutamatica laga rabay inuu soomo soomay ayay ku imaanaysa carafa maalin ka dambaysa ciid weeye adaan ka dambeeya kadib waa galbatay galbadka aad galbatay reerkaada kusii noqotay ayaa todobadii beri inaad soomaysaa toddobadii beri Ah, tilka casharatun kaamila sidaas marka noqon laakiin haddii aba soombar aan lagugu lahayn ayarta waxba ha sii niyoonin xajkii iska joog sideedaada markii la gaaro mina loo baxaayuun xajki niyo saasuu ku leeyahy musanif wayundar waxaa la suneeyaa an yuxrima almutamaticu mutamatici inuu xarmadoo niyoodo in kaana waajidan lilhadyi hadduu hadyi u gowraco tamatuca dartii u gowraca uu heli karo bilxaji xajkii buu niyoonayaa thaamina dilxija dilxija sideedaadeedii wailaa hadduu hadyi u gowraco un helin soon ay ishayaan fasaadisahu saadisu dilxija buu xajinaya soonkan oo bilaabi min makata buu ka xajina u um- um noqon maayo miiqaad aadi maayo aafaaqi maa hadda afaaqi maahe waa makawi maki weye min makata mako ka niyoon min baabi daari daartis albaabkeedii iyo markuu gaariga fuuhay iyo fayaati masjida bu imaan muxrima kalmakiy isagoo muxrima ah, ayuu imaanaya wاlqiraanu qiraankii an yuxrima bihima waa soo ogaana ifraad mutamatxi waa soo ogaana qiraan unow an yuxrima waa inuu xarmado bihimaa xaj iyo cumro isku daro macan la jir isoo la socda min miiqaati beladihi wadankiisi iyo meeshuu ka imaanaya beledkii miiqaadkiisii ayuu ka soo niyoonayaa wayaktasira alqaarinu qaarinku wuxuu ku gaabsani calaa afcaali alxaji faqad xajka afcaashiisii kol haddaad xaj iyo cumrada isku dartay camalkii xajkiiyo camalkii cumrada way isdhexgaleen xajkii xajki iyo cumradii way isdhexgaleen dawaaf cumre iyo dawaaf xaji u kala qaadi maysid dawaafulxajka dawaaf cumradiina uu ka hoos jiraa ah, way isdhexgalaya dawaafu quduum baad la imaan kadibna ifaadihi baad la imaan kadibna wadaaci baad la imaan cumradina way iskaga dhex jirtaa way isdhexgaleen leanna cumradii xajka xajki iyo cumrada xajka ka fara badan marka wixii yaraa kii badnaaba hoos gelaya oo mase wuxuunu kaa horta suurada suurada koobaad wey suurada koowaad qofka qaarinka la yidhaahdo waa inuu marka hore u dhawaaqayaba labayk allahuma xajan wa cumra uu yidhaahdo ilahu xaj iyo cumra miyeelay waa inuu yidhahdo ama axramtu ama ahlaltu waa inuu yidhaahdo isku daro oo mase ma yeeline yuxrimo waa inuu xarmado bilcumrati cumro awala marka hore cumro keliyu ku dhawaaqay waa soo socday waa imaalay maka uma qabla an yashraca intuuna gudagelin fii dawaafihaa dawaafkii cumrada ee lagu xalaaloobinaya intuuna bilaabin yudkhilu calayhaa cumradii wuxuu geliya alxaja xaj buu dhex geliyeyba fii ashhuri xaji fii ashhurihi xajka bilihiisina waa inay joogto cumruu la imaaday waxbaa iska bedelay cumradii marka xajkii buu isdhexgeliyey cumradii xajkii ayuu isdhexgeliyey kaasna qiiraan buu noqon hadduu marka hore ku dhawaaqana qiiraan baa la dhihi hadduu cumradan hormariyo xajkii intaan cumradii laga xalaaloobin oo xajka dhexgeliyana ayadana qiiraan buu noqon oo maxaa laloobay ila u xaj ka soo bogo wayalzamu lmutamaticu qofka mutamatica marka iyo qiraankii ifraadka kaga duwan yihiin ayuu kuu sheegi rabaa yalzamu lmutamati qofka mutamatica mutamatic waa dhowaatay waa qofkii cumro ku yimid fii ashhuri xaji ku xalaaloobay kadibna asagoon ka bixin maka xajkii haddana sii niyoobay mutamatic la yihahda yalzamu lmutamaticu walqaarin iyo kii qaarinka xajkii cumrada isku daray ama cumro intuu niyoobay haddana xajka meel ka raaciyey damun dhiig baa ku waajibaya neef inuu gowraco walaa yajib hadii uu waayo marka waa soomi idaa lam yakun hadduunan ahayn ida kaana haduu yahay afwan laa yajib cala qaaribi mahayo dambi ku waajib mahayo idaa kaana haduu yahay min xaadiri masjid alxaraami saasaan ka gaabnaan lahayd soo ma hadduu yahay xaadir masjid alxaraam qiraanka qofka qaarinka iyo mutamatixa min dhinkuma waajibeen ila aayaddi sheegtay dalika liman lam yakun ahluhu xaadir masjid alxaraam qofkaan ehelkiisa maka ina degenin qofkaa wey qofka qaarinka ama mutamatica laleeyahay qofka laleeyahay qaarinka gawrac laleeyahay qofkaa wey il mutamati ma lehe qaarinka lagu leeyahay gawrac baa laga rabaa waynu reer maka ahayn hadduu laakiin reer maka yahay intuu xaji cumro isku daraa ayaa wax soonna una soomaynin gowracna una imaanin ilaa anlaa yakuuna inuunan ahaanin ba mooyeene laa yajibu cala alqaarimi ku waajibi maayo damun dhiig ilaa anlaa yakuuna inuunan ahaanin min xaadirin masjid xaraam inuunan ahaanin mooyeene ah, oo hadduunan ahaanin marka xaadirin masjid alxaraam yajibu caleyhi dam dhiig ba ku waajibi saasuu marka noqon wahum yaa la dhahaa xaadirin masjid alxaraam yaa la dhahaa ahlulxarami waa xaramka ehelkiisi masjidka hadda keligii looga jeedo masjid alxaraam maka o dhan baa loo jeeda iyo xaramka o dhan ba waman kaana minhu iyo qofka maka u jira calaa duuni masaafat اlqasri masaafat اlqasri ka soka qofka maka u jira iyo qofka xaramka ku jira xaadir masjid xaram bay soo galayaano gowrac lagama rabo walaa calى اlmutamatici qofka mutamatica ah ka hara qaarinkiibu ahaaye qofka mutamatica ah cafwan hadda waxaa soo maray qofka qaarinka eh reer maka aan ahayn ah, marka hadduu laakiin reer maka yahay oo qaarin yahay waxaan nidhi waxba dhinkuma waajibaye soo soo maaha mutamatc yahay reer maka u yahay waatan iyadona sidoo kale marka waa inuuna labadaba reer maka ahen marka laleeyahay gowrac baa laga rabaa waa inuuna maka ahen wa al mutamatici walaa cala lmutamatici e walaa yajibu damu dhiig ku waajibi mahaye cala lmutamatici qofkii mutamatic ahaa ee cumro intuu la imaado soo waatay mutamatic ku xalaaloobay haddana xajkii isagoo safartaaba jooga maka xajiyey qofkaa dhiig baa laga rabay laakiin mid saasahoo dhiig ku waajibaynin baa jira wa kan waa kan walaa cala lmutamatici ku waajibi maayo ilaa an laa yacuuda inuu noqoninba mooyeene liixraamin xaji xajka xarmashadiisa ila lmiqaati miqaatka u noqonin mooyeene qofkii cumra ku yimi waa xalaalooday wuxuu yidhi maka kusugi maayo xajkee miqaatka ayaan ku noqon miqaadkiisiiba kusoo laabtay yuu ku laabtay halkaas kasoo xajiyey warkaas cumradii iyo xajka waa kala go-an yihin mutamatic maaha mutamatic waa inaad maka joogto kusii xalaalowdo aad beena kusii raaxaysato xajkaada kusii sugto waa tagto miqaadki baa waa safar kale wey safarna cumra aheed safarna xaj bay aheyd kaas marka waxa wey asagana waxba gawrac lagama rabo leanna mutabatax may ahe walaa cala lmutabatici ku waajibaysa ilaa an laa yacuuda inuuna noqonin mooyeene liiraami xaji ila miiqaat iraam alxaji ila lmiiqaat hadduu laakiin u noqonin hadduuna u noqonin ama ka joogo waxa ku wajibaya gawrac ku waajibaya wa anlaa yakuuna inuunan ahayn waa shardiga koobaad shardiga labaad anlaa yakuuna min xaadiri masjid xaraam loo heliya qiraankii inaanan ahayn min xaadir masjid اxaraam masjid اxaraam dadka degana waanan ahayn ko miiqaadkina waa inuu u noqonin maka uu miiqaad ka dhigto ka niyoodo labada haddii la helo umu mutamatici dhiig ku waajibi haddii laakiin uu u laabto miiqaadkii oo xaj ka soo niyoodo ama uu xaadir masjid اxaraam u yahay dhiig kuma waajibayo wey fain faqada dama hadduu dhiiggii waayo see la yeeli neef gowrac baa lagu yiri dhiigga lagu sheegaya neef gowrac neefkii hadduu waayo see la yeeli hunaaka meeshii laga rabay maka aheedee masaakiinuxaram in loo gowraca la rabay iyuu neefba ka waayeyba ow mase famanahu lacagtiisii buu waayey xoole way tuuran yihiine ow mase wajada waa helay xoole lacag waa helay wajada wuxuu helay neefkii oo yubaacu la gadayo biakraa wax ka badan min thamani mifrihi lacagta isaga xoole isagoo kale lagu gadayo lacag ka badan lagu gadaayo oo ragga xujayda xajka weley baa kordhiyo laba laabtay oo dadka ku adkeeyey maalan xoolo qaaliya lagu gadayaaba see la yeeli biakara wax ka badan min thamani milihi isagoo kale xoolaha qiimihii suuqa ka jooga ka badan baa layidhi soo dhiib keen la yidhi intaa hadday dhacdo oo ma neefkii u waayo ma lacagtiisi ama lagu qaaliyeeyo markaasi neef gawrac waa ka tegaya saama wuxuu soomi halaata ayaam saddex beri fi lxaji xajkii ku dhex soomi somarti fi lxaji waa meeshuu ku lahaa maalinta lixaad iyo maalinta toddobaad iyo maalinta sideedaad carafo marka isaga oo aan boga soonka waa inu tagaa wayundamu waxaa la suneeya kownuhaa inay noqdaan maalmaha xajka ee uu soomayo qabla yowmi carafata maalinta yowma carafa ka hor ayaa sunaa saddex beri inay ka dhamaadaan maalinta lixaad ama shanaad wuu samayn karaa lixaad toddobaad sideedaad wa sabcatan toddoba berina taa saddex berineed idaa rajaca ilaa ahli reerkiisaba ku noqo idaa rajacadaas isku hayaan rujuuca noqoshada oo camaliyada ku jiro markuu sii socda safarta kusoomi karaa marse markuu cidda ku laabto oo reerki tago labada isku hayan fuqaada marka idaa rajaca ilaa ahlihi ehelkiis marku ku laabto cidiisi uu tago wa tafuutu halaathatu saddexdii beri ee la yidhi fi lxaji ha soomo way tegi waktigooda wuu tegayaa bitaakhiiriha dibdhigeedu can yooma carafa ka dibdhigo yooma carafa hadduu ka dibdhigo saddexdii beri waktigeeda waa tegey qabla yooma carafa rabi in la soomo moogtahay yooma carafu ka dibdhigay hadduu ka dibdhigay waxay noqotay markaa qadobay noqotay watigeedi waa tegey watafuutu halaathatu saddexdii beri maama xajka rabiil la soomo qabla carafa la soomo way tegaysaa bitakhiiriha dibdhigideeda la dibdhiga ayaama caraf laga dibdhigay wayajibu hawaajibaysa qabla sabcasi inaad dibdhigtay oo yaama carafa ka dibdhigtay horta waktigeedi waa tegey ko qaday noqoni goomaad qadayni sabcadii baa ila kusugayse waa inay toddobadaa beri ka hor waa inaad la imaato oo soonto wayajibu qabla sabcati ayaa waajib noqonaysa dayb qabla sabca markaa aad soomayso hadday markay addaha ay ahayd markaad soontay saddexdaa beri qabla alxaji aada soontay xajkii baa guda dhexda soo galay xajkii ee dhex soo galay oo waxaa soo gashay ayaamu tashriiqii maalintii ciiddii ee saddex beri ayaamutashriq afar beri waa soo gashay kadib baa idaa rajactum aad soo gashay oo toddobadii kala bilowdee hadda markaad saddexdii beri aad dib dhigtay toddobadii beri ma ku dabaqabay mise maalmihii oo kale aad qiyaasanood dhexda u gelini intanu ka hadli rabaa wuxuu ku leeyahay id yufariqu waa kala geynaya baynahaa alaaada saddexdaas beri ee uu dibdhigay iyo wa bayna sabcati toddobadii beri ee idaa rajactum aheed waa kala farqini safasku xiri maayo kol ad watigii saddexdii waqtigoodi uu ka dibdhigay bimaa kaana wuxuu ahaa yufariqu ku ku kala geeya fi adaa'i xilligii addaha ay ahaayeen ee saddexda beri uu soomayey filxajina uu ku soomayey maalmihii uu ku kala geenayo oo kale uu ku kala geenay haddana saddexdii iyo sabcadii sabcadii toddobadii iyo saddexdii markii uu addo ku soomaayey meequ hegtaag maxay meeqa udhexaysa mathalan yooma carafa ka bixi ama yooma carafat ka hadar maalintii ciidda kow iyo saddex beri ayaa masashada ka sameyn intaa wixii ka dambeeya xaj waa dhamaysay moogta idaa rajactum baba soo geliba markaas toddobada aad bilaabi karti markii addaha ay ahayd haddii saddexdii beri maalmaheed aad ka dib dhigtay oo ciidiintii kugu soo galeen ay khasabtahay inaad kasii dib dhigto idaa rajactum intaad soo gashay guuritaanka geediaad bilowda sabcadiiba ay kugu saaf yeelatay inaad saddexdii beri aad soonta aad rabto hadda tobankii beridaad jibloon maadihi maya bu kuleeyahy wuxuu kuleeyahay tafriiq baa la rabaa ah, tafriiq suuri ah wayufariqu baynahaa saddexdii iyo wa bayna sabcati buu kala geenaya bima kaana yufariqu wuxuu ku kala geen jiray fi ladaai markay adda ahaayeen wa huwa muddat sayri ah, waxaa lagu kala geen jiray intuu sii socdo ciddiisi u socdo sabcada ma soomayn waa qolo madhabkii bu qaatay madhabkaas qaatay muddat sayr ko wa ziyaaratu arbacati ayaamin iyo afar beri lagu ziyaadiyey arbacata ayaamka maxay tahay maalinta ciidda iyo saddexda beri ayaam tashriiqeed afartaa beri iyo markiu xajki uu beri socodka soo socdo intaasaa sabcada iyo alaaada saddexda iyo afar todobada intaasa udhexaysa intaas sooma dhexeynin hadda ciddii baadaadi soo maaha saddex beri waa soomi markaasaad leedahay haye afartii beri ee ciidda ka go naso waa nastay meelaha safarta dhexda kusoo jiray maalin mise laba maalin ma soo socday cidda usoo socday ka jar ayadana intaa marku ka jar haddana wuxuu bilaabaya sabcadii bilaabi toddobadii beri soonkoodi ayuu bilaabaya ayib wasiyada arbacata ayaam halkaa waxaa kaga soo baxday alifraadu wاtamatucu wاlqiraan nooci afraad muxuu ahaa aliطlaaq wاliطlaaqu iطlaaq waxaa la yidhahda bian yawiya inuu niyoodo addukuula gelitaan fi nusuki amalki camalkii la galo nusuq waa camalka niyada ee camalka la galayo xajka ayaa nusuq la yihahda dukuulkaasu iska niyooday min gayri an yucayina isagoon cayinaynin oo magacaabaynin xaalat alixraami ixraamkan uu xarmanaya xaaladiisa nooca ay tahay anahu xajun xaj inuu yahay aw cumratun cumro inuu yahay aw qiraarun qiraar xaj cumro isku dara inuu yahay asagoo midna sheegin buu iska lusug camalkaasan ku jiraa iska yiri ayib wada yar adag tahay muxuu niyoon dukhulu fi nusuki walidalika ma sheegaan culimadu saddex midkaan idlaaqa uu leeyahay musanifka ma sheegaan intooda badan xadiistuna saddexdaan ba ka hadlaysaa ifraad iyo qiraan iyo tabato marka laakiin masale kale oo qiyaasanayaa oo masale la yidhaahdo masأlaة اibham masأlaة ibham اxaji marka wxuu le ida jaaza ibham jaaza iطlaq ida jaaza ibhaamu jaaza iطlaq ibhaamka waxa wy inaad tiraahdo ahlaltu bima ahla fulan ahlaltu bima ahla fulan hebel wuxuu niyoodaan niyooday abu musa alashcari iyo cali bin abi aalib markay yemanka imaadeen waxay dheheen ahlaltu bima ahla bihi nabiy axramtu bima xarama bihi wuxuu nabiga xarmaday uma ani xarmaday xajkumuu dhawaaqin cumrada kuma dhawaaqin ibhaam baa layihahdaa kol haddii ibhaamka u banaaday ilaaqna waa banaanya inaad musuq iyo niyo un iska niyoto iska ilaaqdo iska adoo waxba cayinin halkaasu ka gelilaya marka addukuulu fi nusuq min an yucayina xaalat alixraam xaalat alixraam isagoo maarata magacaabin ama xajun oo cumra oo qiraan uma kadib waa soo socday hadda camal baa la geli rabaaye saddexdaas mid un baana camalku noqdaaye kala saar baa laleeyahy uma lahu waxaa u sugnaaday qofkaa idraaqa la yimid bacda dalika markuu soo niyooday kadib sarfuhu inuu u galeeciyo niyadiisa limaa shaa wuxuu doono min dalika saddexdaa kamida ah. kadib de shaqada bilaabanayse ama camal tamatc bu bilaabi ama camal qiraan bu bilaabi ama camal ifaad buu noqonaya walaa yajuuzu ma banaana alixraamu xarmasho bilxaj xaj in la xarmado la niyo ma banaana ilaa fi ashhurihi bilihiisa mooyeen bila la yihah ashhur lxaj baa jira bilaha waa inay xajku dhacaan wailaa waxay noqonaysaa qabla waqti salaad waqtigeeda laga horbariyo kale wahiya bilaha xajka shawaalun shawaal wey wadulqacda wey wcashru layaali iyo toban habeenoo min dilxija dilxija bisha la yihahdo tobanka u horeysa toddobaatankaa beri ayaa waxaa la dhaha ayaamu xaji la dhahaa fain xrama hadduu xarmado bihi xajki fii kayriha ashhur lxaj bilihii xajka waxaan ahayn buu xarmaday shacbaan buu iska sii niyooday ama ramadaan buu iska niyooday xaj buu niyooday incaqada cumra cumri yaa guntamaya waxaa xajmehee cumray noqon saddexdii cumradii lala imaan jiray niyadii mxua dawaafkii sacyigii iyo mulayman waa xalaababaya cumri isu bedeli wayancaqidu lixraamu bilcumra amaa cumrada cumrada waktigeeda ka dheer yancaqidu waa guntamaya alixraamu xarmashada bilcumrati cumrada la xarmaday kula wakti wakti kasta wakti kasta cumrada waa furanta waad niyan kartaa ilaa lilxaaji qofka xaajigaa meeyeene almuqiimi nagi liramyi liajli ramyi inuu jamaraadka ganta darteed bimin min ku negi mooyeen qofka xaajiga min jooga ayaamihii ayaama tashriiq aha ee markii duhur la gaaraba ku caraabayo ku ordaaya ka asagaa intuu tago cumraa soo cumraysani ma dhihi karo inuu mino joogo oo dhagaxyaha tuurto shaqadaasa u taalla marka ka asagu cumro ma niyon kare lakin waxay inta aan ahayn cumrada wakti kastaba iyadu way furantahay bukur wallah alam bilahi tawfiq sala allah wasalam aleh